ilka shan iyo kontonaad wuxuuna kamid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu maraynay sanadii lixaad kana mid ahayd hijradii barakaysnayd rasuulka uu ka hajiray min maka almukarama kuna hajiray madiina almunawara waxaynu soo gaarnay khaswatu alxudaybiya waxaynu maraynay bogga saddex boqol kow iyo afartan safiirkii saddexaad ay qureesh soo dirsatay wey curwatu bnu mascuud baa la odhan jiray curwe bnu mascuud waa nin haqafi ah reer daayif wey marka markuu curwe nabiga u yimid ee uu la hadlay ayaynu maraynay wuu anka cawdatu safiir safiirkii qureeshi ay soo dirsatay ee curwe bnu mascuud asaqafiyi ahaa oo noqdoo ka noqday rasuulka qureeshna ku warceliyey halkaas weeye cashirku meeshuu ka bilaabana waxaad arki doontaa marka curwa aragtidii uu ka qaatay meesha iyo siduu u yaabay iyo siduu u wargeliyey inay aada uga fog tahay sidii uu markii hore ku hadlay oo asxaabta wuxuu arkayey dadaan wax kulmiye la arag oo qofba meel gaara ka yimid oon isu dhimanayn markii dambena si uu yaabuu arkay cawdatu safiir safiirkii noqoshadiisa meeshuu ka noqday waa nabiga iyo xudaybiya meeshuu u noqdayna waa maki iyo qureeshwood wacaada waxaa laabtay safiirulmushrikiin gaalada ninkii ay soo dirsadeen ahaana curwatu bnu mascuud athaqafiyi reer daa'if u dhashay ninkii baa noqday bacda an ra-a markau arkay ka gadaal biummi caynayhi labadiisa indhood marka wuu ku arkay maa yasnacu waxay samaynayaan asxaabu nnabiyi nebiga asxaabtiisa waxa ay samaynayaan sala allahu allaha naxariisto calayhi nebiga korkiisa wasalama allaha nabadgeliye baynahum iyaga dhacdooda waxay samaynayaan ana min ataqdiiri qiimayn iyo watacdiimi weynayn ay nebiga weynaynayaan iyana isdixgelinayaan hore ninkan nin boqor uu ahaa boqoro badan buuna soo arkay laakiin waxuu asxaabta ka arkay weligii hore maarag haa wuxuu arkay annahu nabiga laa yatawada-u inuusan wayse qaadanayn sala allahu calayhi wasalama ilaa haddii nabigu wayse qaato ibtadaru waxay kala boobaan wuduu'ahu waysadiisii wixii ka haray iyo wixii ka firdhay ayay kala boobaan walaa yabsuqu ma tufa nabiga busaaqan candhuuf ilaa hadduu candhuuf tufana ibtadaruuhu candhuuftiisii bay kala boobayaan walaa yasqutu ma dhacayo min shacrihi tinta korkiisa ku taal shay-un xabadi ka dhici mayso ilaa akhaduuhu waa qaadanaya marka hore waxaan loo arag wy oo haddii nin boqoroo la weyneeye la arki jiray nin la barakaysta mayan arki jirin boqor laga baqo oo la dhowro waa arki jireen laakiin saan oo kale fudalaadkiis iyo wixii siyaadee ka yimaada qof la kala boobaya weligii hore un muusan arag arrintii markuu arkay sida nabiga calayhi salaatu wasalaam isaga iyo daatadiisa iyo aqwaal iyo afcaalba facaada waa noqday curwow ilaa qurayshin buu u noqday liyaquula lahum inuu u yihaahdo yaa macshara qurayshin quraysh jamaacadeediiyey inii aniga curwaa qad ji'tu kisraa boqorkii kisra ah ee faris xukumay waa arkay fii mulkihi boqornimadiisii baan ku arkay wa qaysar fii mulkihi boqorkii ruum iyo kii faris ayaa nin la arkaabaan ku booqday isagoo boqornimadiisii ku dhex jira wanajaashiyi kani baan arkay boqorkeedii fii mulkihi isagoo meeshuu xukumayay jooga dunida raggii u waaweynaa oo dhan baan hore u booqday inii aniga curwaa wallaahi baan ku dhaartay maa ra-aytu inaanan hore u arag melikan boqor boqorkaasoo fii qawmin reeruu boqoru yahay ku dhex jira qatu weligay ma arag mithla muxamed muxamed lamida fii asxaabihi raggiisa markuu ku dhex jiro waqad ra-aytu waxaan ogaaday marka qowman dad in asxaabtu ay yihiin laa yusallimuunahu anan maxamed u ogolayn lishay-in waxay u dhiibayaan male abadan weligood iyo allahood dhiibi maayaan kolkaa ku talagelina ninkii nin loo geli karo ama loo gudbi karo ama la gaari karaa maaha inaan la hadlaa laiga dhaartay buu leey fardaan u taagay baa fartii la ijabiyey iyadoo weliba lay taqdiirinayo kii walaalkay u dhalay baaba igu darna kolkaa ku talagelina ninkan dad la uruuriyey oo qaarba meel ka yimid nin ku dhex jira oo haddii loo baahda in wax la yeelo sahl lagu gaarayo haw arkina waqad ra-aytu waxaan arkay qawman dad laa yusallimuunahu aan u dhiibaynin moxamed lishayin wax kale abadan weligood iyo allahood ee farow caqliyeeya ra'yakum warkiini sidii hore ka bedela tala cusub qaato wey marka inay quraysh khaldanayd siduu isagaba u khaldanaa ayuu u sheegay farow caqliyeeya ra'yakum taladiina heerkaa markay marayaan saddex safiiray qurayshi marayso aan natiijana la gaarin baa nabigu safiir diraya safiiru nabiyi nabiga ninkii uu diray sala allahu calayhi wasalam walamaa goorti lam tantuj ayan dhalinin sifaaraatu qurayshin quraysh raggay soo dirsatay shay-an waxba shaykaas shaygaasoo yudkaru la sheego ayaa arsala nabiyu suubanuhu wuxuu diray sala allahu calayhi wasalama khiraash ibni umaya nin la yihaa alkhuzaaciy ana saxaabtii raggii la socday qabiilkaa khusaaci ka dhashay ayuu nabiga diray ilaa qurayshin quraysh buu u diray bimakata makuu ugu diray waxamalahu wuxuu nabiga saaray ninkuu diray calaa baciirin riti korkii lahu nabiga ulaa gaadiidku markaa ninka fuulay nabigaa leh ritigaygan fuul qurayshna u tag yuqaalu lahu ritiga nabigu lahaa ee uu fuulay firaash la odhan jiray ritigii magiciishiiw sacda baa la oran jiray kolkaa nabiga khiraash wuxuu u diray liyubaliqa inuu gaarsiiyo ashraafahum qureesh madaxdooda canhu nabiga xaggiisa inuu ka gaarsiiyo maa arrinkii cumradii wey uu ja-a nabiga u yimid lahu liajlihi arrinkaa daraaddi ayaa loo diray kolkii ritigii nabiga iyo ninkii fulay la arkay facaqaru waa boqnagooyeen bihi ninkii jamaala rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama alle rasuulkiisa ritigiisii bay labada boqnood kow ka siiyeen ninkii fuulee khiraash ahaa wa araaduu waxay damceen qatlahu dilidiisa fa manacathu waxaa ninkii dilkii ka badbaadisay alaxabish ninkii xulays ahaa dadkoodii ayaa ka reebay fakhalluu markaasay sii daayeen sabiilahu khiraash oo ritigii laga dilay yaa isagoo keligii la sii daayey xataa ataa ilaa khiraashuu ka yimid rasuulallah alla rasuulkii sala allahu calayhi wasalama ayuu u yimid warkiina waa u sheegay heerkaa markay arrintii marayso qureyshi intaa waa ku kaaftoomi weyday afartan mujrim bay soo direen afartan dembiile baa laga soocay qureysh waxaa la yidhi orda waa muxrim ninkan cumruu xarman yahay dagaal kuma tala undhuundhuunta markaa iyaga intaad meel gaaban uga soo baxdaan leeb iyo dhagax iyo hormas aada ugu wadaan wax ka soo laaya waana goorma waa goortii ritiga la dilay ninkiina la sigay ka gadalu nimankii oo gagabanayay ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam afartan bay iyagu ahaayeen siddeetan raggiisii kamiduu diray oo uu yihi kaca soo raadgooya meelaha qurayshi lama oga waxay yeeli doonto kolkaa nimankii oo dhan dhabanaya afartanka ayaa siddeetankii nabiga ka kor yimaadeen afartankiiba waa la qabtay afartankii oo lawadaa nabiga loo keenay afartankii markii nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam meeshay wax marayeenna u oga yuu yihi ka cawaydin cafiye iska baxa afartankii inoo la cafiyey oo sidii wax dhintoo soo noolood oo kala ayaa qureesh ku noqotay isbedel weyn iyo arrintaa qurayshi ku samaysay ninkii irtigiisii la dilay ninkuu soo dirayna la dili gaaree la sigay maadaduu gacan ku dhigo inay kolka hor isaga gaadaan rabay ayaa sii daayey shiikha cinwaankii wuxuu ka dhigay isaa'atun xumafalid iyo wa waixsaanun samafalid qurayshi waa xumo fashay oo afartan gaadaa ayay soo direen nabigiina waa samafalay oo afartankii intuu qabtuu sii daayey isaa'atun xumafalid ay qoreyshi samaysay iyo wa ixsaanun samafalid nabiga sameeyey calayhi salaatu wasalaam lamaa facalad marka ay samaysay qurayshun qabiilkii qureysha maa facalad wixii ay sameeyeenee edab darro ahaa bisafiiri rasuulillah sala allahu calayhi wasalama alla rasuulkiisa ninkii uu diray ilayha uu qureesh u diray ay waxilla ku sameeyeen xaysu caqarad kolkay boqongoysay baciirahu ritigii nabiga ee uu ninkan fuulay marka ay dileen oo waaraadad ay quraysh damacday qatlahu ninkii nabigu soo diray naftiisa inay dilaan oo walam taqbal ayan quraysh aqbalin minhu ninkii nabiga diray qawlan hadalka ma ayan aqbalin walaa ra'yan talaka ma ayan qaadanin oo wacaada uu soo noqday khiraash ibni umaya ila anabiyi uu usoo noqday sala allahu calayhi wasalama haariban isagoo baqaa binafsihi naftiisa lasoo baqday fii haadihi alathnaa arrintoo heerkaa maraysa ayay tabcathu qurayshun quraysh waxay soo dirtay biarbaciina mujriman afartan dembiilayaal ayay soo direen min mujrimiha raggeedii mujrimiintaha qaabka dara iyagoo dhan baa mujrimiina laakiin afartan laga xulay oo u darna ayay quraysh soo dirtay yarmuuna gana mucaskara rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama xarunta nabigu degan yahay bilxijaarati dhagax iyo wanabli leeb ku gana lacalahum mujrimiin mudnaantooda inay yusiibuuna ka haleelaan min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama alle rasuulkiisa asxaabtiisa inay wax unka laayaan daraaddeed baa afartankan in loo soo diray fa naahadahum waxaa afartankii kula kacay bacdu afraadi almucaskar ciidamadii qaarkood almuxamadiya nebiga u wata asxaabtii wey fa alqab waxay ku rideen alqabda gacan calayhim korkooda afartankii nin ayaa gacanta lagu dhigaa la qabtay waatow ciidamadii nabiga waa la yimaadeen bihim afartankii axyaaan iyagoo nool nool adilaa-a laakiin dullaysan oo niman dhagar iyo xumo u yimid haddana gacan galay naf ka sabray ayay lilnabiyi u keeneen sala allahu calayhi wasalam nabiga markii loo keenay facafaa nabiga waa cafiyey canhum afartankii mujrim wakhalla waana sii daayey sabiilahum waddadooda fataxaqaqa waxaa sugnaaday wasfuhu nabiga tilmaantiisii ku tiilay fi tawraa kitaabkii nabi muuse lagu dejiyey ee towradaha tilmaantii ku tiilay ayaa xaqiiqowday waxaana weeye waanahu nabiga inuusan laa yadfacu ku reebin assayi-a xumaanta loo geystay bishayi-a xumaan kuma bedelo oo haddii la xumeeyo waa u ee qofkii xumeeyey ma xumeeyo saana towreed ku qornayd sidii buu noqday afartankii gaadaysay gacantuu ku dhigay afartankaba in la gowraca ayay ahayd laakiin idfac bilatii hiya axsan tii buu nabiga ku dhaqmay waanahu nabiga laa yadfacu inuusan ku reebaynin asayi-a xumaanta la xumeeyo bisayi-a xumaan kufaca inuusan ku reebaynin walaakin ha yeeshee yacfu uu nabiga cafinayo qofka xumeeya wayasfaxu uu ka jeedsanayo ciqaabtiisa fasala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo wahaakada sidaad aragtaanba yatajalaa waxaa faydmay alixsaanu wanaagfal almuxamadiyu ee nabiga loo nisbeeyey watankashifu waxaa faydantay isaa'atu lmushrikiin gaalada xuma samaynteedii halkaasay ku faydantay safaaratuna cawam kolkaa nabiga wuxuu damcay warkaba inuu gebagaboobo haddii ninkii khilaash ahaa la soo eriyey fitigiina laga dilay inuu heerkii ugu dambeeyey nabiga sameeyo cumar ibnukhadaab uu diro oo yidhaha balkaca quraashu tag erganimana ugu tag arrintaynu la nimidna u sheeg inaan cumra doonnahay ee aanaan dan kala lahayn u sheeg safaaratun wixii la dioo dhan ka weyni badan wey walam yakil ma daalin alxabiibu nabiga sala allahu calayhi wasalama walam yamalla mana noogin nabiga fii sabiili taxqiiqi silmi nabadgelyo xaqiijinteed waddadeed kama noogin kamana daalin iyo wa ikhmaadi naari alxarbi dagaalkan qureesh ay doondoonayso ay kolba meel ka hurinayso inuu baktiinayo allatii xarbaha yushciluhaa uu hurinayo alkaafiruun gaaladan reer qureesh dagaalkan ay hurinayeen markaasaa fa yadcuu nabiga u yeeray cumara bni alkhadaab sayd cumar buu u yeeray liyursilahu inuu nabiga cumar u diro safiiran isagoo ergaa ilaa qurayshin inuu u diro maratan haani mar labaad oo ninkii khiraash ahaa ee ritiga laga dilay cumar uu laba u noqdo id sabaqa waxaa hormaray lahu nabiga an arsala inuu u diray quraysh khiraash ibni umaya alkhusaaciy ninkaasuu diray markaa ninkaas kow buu ahaa cumar inuu laba ku noqdo ayuu nabiga cumar ugu yeeray markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu cumar taladii u bandhigay cumar waa cudur daartay waana teliyey wuxuu yidhi yaa anigaan ka dhashay reer cadiy bni kacab maka wax kama joogaan kolkaa cidaan ku gabadoo i badbaadinaysaa meeshii ma joogto qurayshna nacaanu qaba waa ogta oo nin muslima oo aniga quraysh ay igu calwan yihiin male nimankaa kala baryi mayne talaan ku hayaa ninaan meesha wax lagu yeeli karin anna iga qabo oo colka iyo nacal la ii qabo aan loo qabin baan ogahay cusmaan u nimanka cusmaan ibni cafaan ibni abilcaas ibni umayow babarka maka xukumana sakri ibni xarbi abu sufyaan sakri ibni xarbi ibni umayow kolkaa waa ilmaadeer kolkaa reer beni umaya yaa beledkii maka haysta abu sufyaan baa boqorkaa cismaan baa reerkaa la dhashay kolkaa cismaan wax laga hadlayn maayo waana nin macaanoo qabow oo sidayda uma kulula sida la ii necab yahay looma necba cismaan dir meeshaydii maaha aniga iga da kolka ictidaar iyo talo laisku daray wey kolkuu nabiga fayadcuu cumara bna alkhadaab khadaab buu nabiga u yeeray liyursilahu inuu u diro safiiran isagoo ergaa ilaa qurayshin maratan thaaniya mar labaad in sabaqa lahu waxaa nabiga usoo hormartay an arsala inuu diray khilaasha bna umaya alkhusaaciy fayactadiru cumaru cumar baa cudur daartay licadami qudratihi inuusan awoodin darteed buu la cudur daartay calaa haadihi almuhima arrintaa weyn oo fa yaquul cumar wuxuu yaha rasuula allah ilaa rasuulkiisiiyo inii aniga akhaafu qurayshan quraysh waa ka cabsoonaya calaa nafsi naftayda ayaan uga cabsoonaya id laysa kuma sugna bimaka magaalada maka la yidhaah min bani cadiyi bni kacbin cawsuu ka dhashay reerkaa reer bani cadi bani kacaba axadun qofna kuma sugna yamnacunii quraysh iga reebi kara waqad carafat qurayshun qurayshna waa og tahay cadaawatii aniga colnimadayda iyaaha aan quraysh col u ahayna waa og tahay wakiladii adeygayga aan calayha quraysh ku adkahayna waa og tahay waqtaraxa cumaru wuxuu soo jeediyey calaa rasuuli llaahi sala allahu in rasuulku diro bedelahu cumar meeshii laga diri lahaa bedelkiisii cusmaan bna cafaan inuu diro faqaal cumar wuxuu yidhi walaakinii aniga cumara adulluka rasuul allah waxaan ku tusinayaa calaa rajuli nin acaza qiimi badan minii xaggayga maka haddii la yihaa aan loo dhowaan karin cidoodaa xukunta oo beledka u duuban abuu sufyaan bay ilma adeer yihiin ninkiina waa cusmaan bna cafaan nabiga arrintii cumar waa qaatay fadacaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama alla rasuulkii wuxuu u yeeray cusmaana bna cafaan fabacahahu waa diray nabiga cusmaan ilaa abi sufyaan ayuu u diray oo ninkii markaa qoreesh hogaamiyahu ahaa wa ashraafi quraysh quraysh madaxdeedii kale yuu u diray yukhbiruhum inuu nabiga quraysh u sheego isagoo cismaan u faray annahu nabiga lam ya'ti inuusan u iman lixarbin dagaal dartii wainamaa wax kale maaha jaa in nabiga uu maka u yimid zaa'iran isagoo booqanaya lihaada albeyt kacbada ilaah beytkiisa qiimiga badan ayuu booqanaya wa mucadiman isagoo nabiga weyneynaya lixurmatihi beytka xurmadiisa oo toddobaatan neefoo geela ayuu wadaa cumrana wuu soo xirtay inuu cumrayso geelana gowraco inuu u yimid inuu cusmaan qureesh u sheego ayuu ugu diray wayamshi cuhmaanu cuhmaan waa tegey safiiran isagoo erga u ah lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama ilaa maka makuu aaday wamaa in dakhala cismaan inuu galay ma ahayn maka maka inuu galay xataa talqaahu talaqaahu waxaa markiiba la kulmay abaan ibnu saciid ibnu lcaas qowskoodii ilmaadeer wey ninkii baa la kulmay kolkaa hawlihii kalena wuu la socday ninkan hadduu ninkan arkay wuxuu yaan lagaga horrayn intii cismaan nin kale waarki lahaa oo la dili lahaa riti buu abaankana fuulay ritigii buu cismaan hore ka saaray abaankiina gadaal buu ka fuulay abuu sufyaan buu toos ula aaday kolkaa taladii cumar ayaa soo baxday qaraabo weeye cusmaan iyo ninkaa ilmaadeer ilaa cusmaankii uu la kulmay abal ibnu saciid ibnu lcaas ayaa la kulmay faxamalahu waa uu qaaday bayna yadayhi hortiisa icdaaman weyneyn uu lahu cusmaan weyneynayo oo muxuu u weyneynayaa liqaraabatihi ilmaadeeru qaraabanimadiisii darteed ayuu u waday waa jaarahu waa badbaadiyey oo wuxuu yihi ninkaa cismaana lama dhowaan karo xataa yablug ilaa uu ka gaarsiiyo rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalama adeegii rasuulka uu usoo faray ilaa uu abuu sufyaan gaarsiiyo looma dhowaan karo faindalaqa abaan baa la tegay bihi cusmaan ilaa abuu sufyaan abuu sufyaan buu u waday iyo wa ashraafi qurayshin quraysh madaxdeedii oo shirsan fadhida arrintii ayaa weli lagu jira ayuu yimid fabalagahum cusmaan quraysh wuxuu gaarsiiyey maa arrinka uu arsada lasoo diray bihi isaga nabiga kolkuu fariintii u sheegaa la yidhi fariintii waa ka tashanayna orod iska dawaaf oo xalaal noqo adiga ismaana waa ku ogola markaasuu yidhi nabiga ilaa aad u ogolaataan dawaafi maayo anig uma iman dawaaf iyo cibaadee fariin iyo muhiimo weyn ayaa la liisoo diray warkii nabiga inaan idiin sheego jawaabna idinka qaadaan u imid dawaafi maayo haddaad u ogoshiin rasuulka iyo o dhan waa tawaafaya haddaydaanu ogolayn tawaafi maayo fabalagahum cismaan wuxuu quraysh gaarsiiyey maa warkii uu arsala lasoo diray rasuulka bihi cusmaan wa adanuu waa u ogolaadeen quraysh lahu cusmaan bitawaaf inuu tawaafa bilbeyti kacbada ikraaman lahu reerkoodii baa xukuma iyagoo cismaan darajaynaya fa abaa waa diiday wa qaala wuxuu maa kuntum maahi liafcala mid warkaa samaynaya xataa yatuufa ilaa uu dawaafo bihi beytka rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama alle rasuulka ilaa uu dawaafo dawaafi maayo aniga waxtabasadhu tacliiqar buu sheekha sameeyey cismaan waa la qabiliy noqon maysid baa la yidhi kolkaas sababka cismaan loo celiyey sheekha nin qoray ma arkin buu leeyahay laakiin bal ay tashanayaan ay arrinta ka baaraandegayaan inay reebtaan ayay garteen oon durba ismaanaan deg deg loo laabin iska joog baa la yidhi ilaa aan go-aan gaarino ismaankii hadduu soo noqon waayeyna shaydaan iyo beliya munaafiqiin ayaa waxay baahiyeen ana cusmaana qad qutil cusmaan waa la dilay cismaan dilkiisii baa nabiga meeshii ugu tegay in la dilay lamana dilin markaasuu nabiga raggii isugu yeeday oo uu yidhi taasi hadday dhabowdo oo ismaan qureish disho jaahiliyatan wa islaaman qof erga ah oo samo iyo wanaag wada seeda lama dilo muslim iyo gaalatoona ma dilaan safiirada haddeer jooga dalalka hadday laba dal isqoonsadaan dhibaato kasta hadday kala gaarto safiirka muddo ku filan baa la siinaya intaasoo saac kaga bax wadanka laakiin lama dili karo lamana taaban karo waa wax jiray basharkana ladaa wuxuu yidhi tani hore uma dhicin hadday dhabowdo oo cismaan in la dilay ay noqoto waxba inaga noqon maayo markaasaa raggii nabiga ugu wada dhaartay kun iyo afar boqol bay ahaayeen cismaan baa ka maqan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad moodaa inuu eebbe ogeysiiyey inuusan cismaan dhimanin raggii kale markuu dhaartay yuu yidhi gacantii cismaan waantan gacantaydiina waatan cismaan inuu inala dhimanayo kolkaa baa baycadii cismaan wakiil uga noqday ilaa nabigaa diray hoos muhiimadiisii ku maqan yahay ee hortiinina nabiguma dhaartay maxaa isku dhaarsaday waxaa la isku dhaarsaday munaajaza waxa la yidhaah qureyshi haddii ay cismaan dishay inayna mariso nag naga dhigto ama inuu nag ka dhigno ma ahaane inaan la kala noqonin maanta tanaa laysku dhaarsaday nin xunoo malcuuna oo jaddi bini kays la yidhaah banuu salimaa munaafiq ahaa baasuu watay jeenigeedii ku dhuuntay hasha lugteedii buu ku dhuuntay asxaabtii baa sheegaysoo leh barbalkaas dee baycadii buu ka dhuumanaya intay dhammaanaysay uu hasha ku nabnaa markay baycadii dhammaatuu ka soo baxay kolka waxaa meeshii soo degay qowlulmawlaa tabaaraka wa tacaala laqad radiya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara jadibni qays kuma jira kolka waa ragga intiisii kale wey ragga intiisii kale wey marka cusmaan waa diiday waxtabasadu quraysh waxtabasadu quraysh waxaa reebtay waxtabasadu qurayshun quraysh cusmaan waa reebatay cindaha agteeda ay ku reebatay ilaa ha reebato annahu arrinka wuxuu ahaa qad ushiica in la ana qurayshan inay qatalad cusmaan dishay cusmaankii safiira rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam alla rasuulkiisa ninkii uu diray ah ilayhaa qurayshu diray kolka maqalkaa dilka cusmaan la maqlay maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay baycatu ridwaan idan baycatu ridwaan asxaabu rasuulillahi iyagoo wada qiimi badan ayay si kala qiimi badan yihiin afarta khulafaa u raashidiin ma saxaabta kale ka fadliya qiimi badan haddana casharatulmubashariin markii tobankii la yidaa afartooda iyo lixdii kale lala mid ma aha casharatulmubashiriin markii laga gudbana ahlu beder lala mid ma aha reer beder markii laga baxo baycatu ridwaan lala mid maaha kolkaa baycatu ridwaan waa derajadii labaad markii beder iyo inta hore aynu isku darno qoladii labaadu kolka baycatu ridwaan ilaah raalinimadii dhaartii laysku dhaarsaday inahu arrinka wuxuu ahaa bimujaradi an ushiica in la faafiyey keligeed ana cuhmaan sayd cuhmaan in qad qutila la dilayba kaama waxaa joogsaday rasuulullah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama fii asxaabihi asxaabtiisii buu isdhex taagay muclinan isagoo nabiga muujinaya casmahu qasadkiisa calaa qitaali lmushrikiin gaalada la dagaalamideeda korkeeda faqaala nabiga wuxuu yidhi laa nabraxu meeshaan ka zuuli mayno xataa nunajiza alqawma xataa nunaajiza alqawma intaan qureish is-ebrino wey inaga iska dhigno wadacaa sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu u yeeray annaasa dadkii ila albayca dhaar buu ugu yeeray wabaayacahum nabiga dadkii buu dhaarsaday taxta shajaratin geed hoostii maxaa laysku dhaarsaday calaa an laa yafiruu inayan cararin korkeeda cinda liqaa'i alcaduwi gaalada la kulankeeda agteeda inayan cararin fa kaanad waxay noqotay haadihii isdhaarsasadan daycatu ridwaan bay noqotay wanasala waxaa degay fiihaa arrinkeeda ku dhex degay qowlullaahi rabbi ereygii tacaala korahaye kana mida min suurati lfat suuratu lfatxi kamida laqad waxaa dhaba radiya allaahu eebba inuu raalli noqday can ilmu'miniin dadkii xaqa rumeeyey xaggooda yuu ka raalli noqday id yubaayicuunaka markay ku dhaaranayeen adiga rasuulkaa taxta shajara geeda hoosteeda facalima wuxuu eeba ogaaday maa waxa fii quluubihim iyaga laabyaalkooda gudaheeda ku sugan faanzala wuxuu eebadejiyey asakiina xasil iyo deganaan calayhim korkooda wa asaabahum wuxuu eebba ku abaalmariyey fatxan furis qariiban dhowi walam yatakhallaf ma gadaal marin axadun qofna can haadihi alghaswa walam yatakhallaf ma gadaal marin axadun qofna can haadihi albayca dhaartaa nabiga loo dhaartay ila aljaddu bnu qays ninkaana gadaal maroo dhuuntay akhuu bani salima aha qaala fiihi jaabir ibnu cabdillah jaabir ibnu cabdillaahi baa yidhi lakaani hadda waxaad imoodaa anduru inaan dhowraayo ilayhi jadd ibni qays laasiqan isagoo ku dhegan bibti naaqatii hashiisa shaqfasheediiyuu ku dhegnaa qad dabaa hashuu isku malaasay ilayha hasha yastatiru wa isku qarinayay bihaa hasha min annaasi dadka oo wuxuu iska dhigay hasha labadeedii lugooda hore midkooduu iska dhigay kolkaasuu isku duubay wa kaana wuxuu ahaa awala man ninkii u horreeyey baayaca nabiga u dhaartay fii haadihi lbayca baycadaasi abuu sinaan alasadiy akhuu cikaasha cukaasha bni mixsin walaalkiibuu ah wa baayaca rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama alla rasuulkii baa u dhaartay licuhmaan sayd cuhmaan oo fadaraba wuxuu nabiga ku dhuftay biixdaa yadayhi labadiisii gacmood mid yuu cala alukhraa tii kale ku dhuftay wa qaala nabiga wuxuu yidhi haadihi gacantan licuhmaan ayay u sugnaatay baycadii halkaasay ku dhamaatay wa bacda qaliilin in yar ka gadaal min alwaqti ayaa caddaatay id jaa-a cusmaankii baaba yimid bacda alfaraaqi haddii laga faraxasay ka gadaal min albayca isdhaarsasadii biqaliilin wax yar waalxamdu lilah mahad idaylkeed allah iskale sifaaratun wahudna quraysh waxaa gaaray in nabigiiyo raggiisii isdhaafsadeen cabsi markaasaa ugu horreysay markaasa iyadii ergiya akhyaar dir bilowday haddana ergiya akhyaar dir ayay bilowday kolkaa safaaratun ergo iyo wahudna maslaxa dhigid walamaa goorti calimad qurayshun ay qurayshi ogaatay bilbayca dhaartii nabigiiyo raggiisii isdhaarsadeen calaa qitaaliha qureesh la dagaalamideeda korkeedana laysku dhaarsaday markay ogaatay ayay khafad iyo ciilkii iyo qalloocii fudaydisay fa arsalad waxay soo dirtay safiiraha nin nabadda u xiri jira oo macruuf aha ayay soo dirtay waxaa ninkaa la yidhaa suhayl bna camrin suhayl ibni camar ayaa lasoo soo diroo la yihi adaa maxamed kugu qanci karaa nabaddana jecel nin codkarana waa horaynu usoo marnay ninkan tutalibu iyadoo qureesh dalbayta waa wixii laga waayay bisulxi nabad id qaalat waxay qureeshi tidhi lahu suhayl u tidhi iiti muxammadan u tag fasaalixu la soo nabad walaa yakun yuusan ahaanin fii sulxihi nabadda aada la gelaysaana ilaa an yarjica mar walba inuu noqdo anaa xagganaga caamahu sanadkiisa haadaa midkaana xifaadan ilaalin limaai wajiha wejigeeda biyaha yaxyaxa ayay ilaalinayso xoog buu ku yimid ay diidanay kolkaa lana nabad kolana maanta ha naga noqdo id qaaluu waxay yidhaahdeen fawallaahi baanu ku dhaaranay laa tataxadasu alcarabu carabi inayan ku sheekoonaynin annaa xagga naga annahu muxamed dakhalaha maka inuu galay calaynaa korka naga cunwatan qahar xoog iyo shan farood iyo calaacal inuu ku soo galay abadan weligeedii allahayd carabi ku sheekoon mayso wa ata safiiru suhayl ibni camar safiirkii baa wuxuu u yimid annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama nabiga suhayl wuu yaqiinay xaggoo kaleu ka arkay fama in ra'aahu inuu nabiga suhayl arkay ma ayan ahayn muqbilan isagoo nabiga soo aaday naxwahu nabiga xaggiisa kusoo toosay xataa qaala ilaa nabiga uu yihi qad araada alqawmu sulxa xiina bacasuu hada arajul qoraysh nabad bay naga doonaysa koladay ninkaan soo direen ninkaan nabaddaa loo diri jiray nin degan ayuu ahaa qad araada alqawmu nimankii quraysha waxay dooneen asulxa nabad xiina bacasuu haddayba soo direen hada arajul suhayl ibni camarba hadday inoo soo direen waa nabadoon waintahaa suhaylun suhayl wuxuu soo gaaray ilaa rasuulillah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama watakalama suhayl baa hadlay fa ataala alkalaama warkiibuu aad u dheereeyey wataraajaca isagiiyo nabiga hadalkii waa la ysku naqnaqay tuma jara ugu dambaysa waxaa dareersaday baynahumaa nebigiiyo suhayl dhexdooda assulxu heshiis baa dareersaday walam yabqa ma harin ilaa kitaabatulwasiiqa warqadii heshiiskaas lagu qoraayey dhigiteedii maahaane wax kale ma dhinna bisulxi nabadda lagu dhigaayey aladii suluxa intajalhudna kala joogsasho dhaliyey almubaaraka la barakeeyey heerkaa markay arrini marayso nabigi iyo suhaylna heshiiyeen warqaddii aan weli la qorin xoogaa cumar baa xanuunsaday abuubakar buu u tegaya abaabakrin ninkaana wataasow rasuul ma ah muxuusan u ahayn inagu soo muslimiin miihi haynaan muslimiin u ahay wixii inaga dhintaasoo janno geli maayaan xaggee kalay tegi lahay wixii ka dhinta quraysh soo naar geli maayo haa kolka waxaynu dulli u qaadanay waata safarkiiyo socotadii waa nagu dhacday afar boqol iyo konton kilomitir baynu lug ku soo goynay makadii labaatan kilomitr bay noo jirtaa saynu u noqonaa waa sidee abubakar baa canaantay cumar wuxuu yihi yaa cumar joog ninkaan caadi maaha rasuul wey waxyi buu ku socdaa kolkaa boqor caadi ah maaha cumar cagaadhay cumar ma qancin isagoo socduu nabiga u yimi intii in la eg buu ku yihi haddaad rasuulkii eebba tahay asaanu muslimiin wixii naga dhintaa janno galayaan waxa quraysh ka dhinta cadaab galaayo waxaynu u dulli qaadanay oo inagoo cumradii aanan gudanin la noqonay magace maxaa la yidhaaho wuxuu yihi rasuul allah nahay ilaah amarkiisna khilaafi maayo amaree baan ku socdaw cumar markii dambe hadalkaas adagee nabiga uu ku yihi dari inta goorees cumraystay ama xajiyey ama sadaqo bixiyey ama salaad tukaday amuu addoon xuneeyey ilaa mar dambe uu sirintaas waa kugu filan tahay hawl badan bay ku qadan cumaru cumar baa yunkir sulixii xooga ka hor yimid lamaa goortii tamad ay dhammaystirantay almufaawadaat wadahadalkii nabiga iyo suhayl wantahad ayna ku dhammaatay bisulxi nabad wa cumaru sayd cumarna yasmac uu intaa maqlaayo ataa cumar baa yimid abaabakrin buu yimid faqaal wuxuu yidhi yaa abaa bakrin alaysa birasuuliillah sala allahu calayhi wasalama ay muxamadun sala allahu calayhi wasalama soo rasuulkii eebba soo diray maaha qaala abubakar baa yidhi bala inuusan ahayn daaye waayahay wuxuu cumar yidhi awalasna inaga ma waynaan ahayn bilmuslimiin dadkii rabbi iyo rasuul rumeeyee raacay qaala abubakar baa yidhi bala qaala wuxuu yidhi cumar awalaysuu bilmushrikiin nimanku sow gaalo ma aha qaala bala qaala wuxuu yidhi facalaama maxaan nucdi daniya dilli u qaadanay fii diininaa diinteenna faqaala abubakar wuxuu yidhi ilzam garzahu ninkan farqiisa hayso garab orodka iyo mucaaradada shaqada ma ahe dhaaf waa rasuul ninkan boqor innaga aynu duubannay ma aha ilaah baa duubay oo nabi ka dhigay oo rasuul ka dhigay oo waxyi ku dejiyey oo diin buu wax ku maamulaa kolkaa nimaynu garab ordi karno ama hadal ku dari karnaa maaha ilzam karzaw guntigiisa haysa cumar fa inii aniga haddaan abuubakar ahay ushhid waxaan qirayaa annahu rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam rasuul inuu yahay baan qirayaa kolkuu eebba soo diray lahu samcu wataaca in la maqlo warkiisa la yeelo keliyeetuu leeyahay faqaala cumaru cumarba wuxuu yidhi waana ashhadu anba waa qiraya annahu rasuulullah sala allahu calayhi wasalama inuu yahay uma ka gadaal xataa cumar yimid rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam uu u yimid waqaala lahu wuxuuna u yidhi nafsa alqawli hadal aladii hadalka uu qaalahu cumar liabi bakrin u yidhi uu rasuulkana ku yidhi jawaabtii rasuulkana waa ta faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama alla rasuulkii wuxuu yidhi ana cabdullaahi wa rasuuluhu addoon eebaanahay ninmuu soo diraanahay lan ukhaalifa garab mari maayo amrahu talada eebe waa taashii meesha la fariisiiyey walan yudayicani ilaahna idayici maayo way ilaalinaya tawbatu cumar cumar oo ka noqday xoogaagii hadalkii aad ka arag ruwiya waxaa la wariyey ana cumara radia allahu canhu qaala inuu yihi maa ziltu kama zuulin atasadaq inaan deeq bixinayo wa asuumu aan soomaayo wa aan tukanayo wa aan xoreynaya addoommo min aladii hadalkii aan sanactu sameeyey yowmaidin maalinkii xudaybiyow makhaafata kalaan hadalkaygii baan ciqaabkiisii ka baqayay aladii hadalka aan takalamtu bihi ku hadlay xataa rajawtu ilaa aan markii dambe eebba ka filay an yakuuna khayran inuu khayr ahaanayo oo wax dhibaato imanay kitaabatu wasiiqati sulxi wanaswa waxaynu soo gaarnay kolka warqadii heshiiska dhigideedii iyo ereyadii ku yiilay labadii waa kuwa kan kitaabatu wasiiqati sulxi nabadda warqadeeda dhigideedii iyo wanaswa ereyadii lagu qoray wadaca wuxuu u yeeray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ele rasuulkii caliya bna abi aalib ayuu u yeeray radia allahu canhu cali eebba raalliha ka noqdo liyaktuba inuu cali dhigo wasiiqata sulxi nabadda warqadeedii kolkaa suhay ibni camri iyo nabigaa labada gaar ka fadhiya nabigaa yeerinaya calina waa qoraya waqaal wuxuu yihi nabiga uktub cali waxaad dhigtaa ood ka bilowdaa bismi illaahi araxmaani araxiim ka bilow kolkuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim dhig faqaala suhaylun wuxuu yihi mumasilu qurayshin quraysh ninkii ka socday ahaa wa safiiruha ninkay soo dirsatay ah laa acrifu haada aniga sulaxa labadeenuu ka dhexeeya ma aqaan wax bismi illaahi raxmaan raxiim la yihaa kolka waxaanan aqoonin warqada lagu dhigi maayo oo maxaa la dhigaa walaakin uktub waxaad dhigtaa bismika allaahumma oo waxay quraysh dhihi jirtay qabla alislaam allow magaca macnihii waa isu tagaaye laakiin cibaaraday ku dhaqmi jireen ba ahay bismika allaahuma allow magaca kolka tanaynu isla naqaanaa tan hala dhigow kolkaa nabiga waa ki yidhi calayhi salaatu wasalaam qureesh arrintii maanta ay iigu yeerto oo nabad tilmaamaysa waa la qaadanaya silatu raxim iyo qaraabo xiriirin kolkaa walaakin ugsub cali waxaa dhigtaa bismika magacaaga allaahuma faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama alle rasuulkii baa yidhi cali fail ka amar qaadan maaye nebigu ka amar qaadanaya wuu yihi nabiga uktub dhig caliyow bismika allaahuma u dhig fakatabaha cali wuxuu dhigay bismika allaahumma uma ka gadaal buu qaala yihi nabiga uktub caliyow waxaad dhigtaa haadaa maa saalaxa calayhi muxamadun rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama suhayla bna camrin cinwaankii wey macnaa haadaa waxaan warqada lagu ku heshiiyeen qor kolkaasuu suhaylkii faqaala suhaylin yidhi low shahidtu haddaan qirsanahay annaka adiga maxameda rasuulullaahi inaad tahay lam uqaatilka kulama diriireen oo rasuulnimadaadu qureesh ma ogola qureesh baana loo dhigayaa nabadda walaakin uktub ismaka wasma abika adiga aabbaha magacooda hala qoro maxamed cabdullaahi ha la qoro anigaba suhayl camar baa la ii qorayaa kolka magacaaga iyo magaca aabbaha yaa la qoraya rasuulnimada nagada iskuma raacsanine inaad u dhiiran weeye suhayl uma qaala wuxuu yihi uktub waxaad dhigtaa caliyow haadaa waxaan la qorayo maa itifaaqiyo heshiis wey saalaxa ay ku heshiiyeen caleyhi korkiisa muxamadun rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama uu kula heshiiyey suhayla bna camrin faqaala suhayl baa yihi low shahidtu haddaan qirsanahay annaka adiga rasuulullaahi inaad tahay lamuqaatilka kulama dagaalameen walaakin uktub waxaad dhigtaa ismak magacago muxameda wasma abika cabdullaahi faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ale rasuulkii wuxuu yihi uktub u dhig haadaa maa saalaxa calayhi muxamed ibnu cabdillaah suhayla bna camrin u dhig kii baa la dhigay isalaxa waxay ku heshiiyeen suhayl iyo muxamed calaa wadci alxarbi dagaalkii in la dejiyo can innaasi dadka dagaalka laga joojiyo cashara siniina toban gu toban gu in dagaalka la dhigo ayay ku heshiiyeen ya'manu uu nabadgalo fiihaa tobankaa sana gudahooda annaasu dadka oo wayakufu bacduhum qaarkood uu ka reebtoomo can bacdin qaarka kale calaa annahu shardiisa waxaa man muxamadan maxamed qofkii u yimaad min qurayshin quraysh ka yimaada bikayri idni waliyihi isagoon weligiisii u ogolaanin raddahu maxamed inuu celiyo calayhim quraysh ku soo celiyo oo qofkii quraysh ka yimaadee nebiga u yimaad quraysh baa lagu soo celinaya amaa qofkii nebiga ka yimaadee quraysh u yimaada lagu naqi maayo oo cumar ka xanaaqin wey waman jaa qofkii yimaada qurayshan u yimaad oo miman dad kamida maca muxamadin la jira lam yaruduuhu celin maayaan calayhi korkiisa wa ina baynana dhexdeenna waxaa yaalla caybatun kala aamusid wey makfuufatun la daboolay wa annahu arrinka waxa wey oo wixii awal baa la islaayey colaadiyo dagaalkii jiray waa la asturayaa kolka af xumo iyo adin xumo midna ma jiraysa wey caybatun waasa weel damoogan kolo la arka waxaa qalbigeeda ku jira na iyo cadaawad qalbigeeday ku reebanaysaa wa ana baynana dhexdeenna waxaa caybatun we makfuufatun la daboolay wa annahu heshiiska waxa wey laa islaala isudusdusid ma jirto walaa ikhlaala isdhagridna ma jirto wa ana man dadka axabba jeclaada an yadkhula inay galaan fii caqdi muxamed maxamed heshiiska uu la galay qureesh oo muxamed safkiisii noqonaya iyo wa fii caqdi muxamadin iyo wa cahdihi ballankuu quraysh la galay dakhala fiihi waa galaya xur buu u yahay waman axaba qofka jeclaada an yadkhula inuu galo fii caqdi qurayshin quraysh heshiiskeeda iyo wa cahdiha ballankeedana dakhala fiihi waa galaya wa ficlan hadalkaa markii la qorayba tawaasabad waxaa booday khusaaca qabiilka khusaaca la yihaa oo faqaaluu waxay yidhahdeen naxnu fii caqdi muxamed maxamed heshiiskiisa yaan ku dhex jirna iyo wacahdihi ballankiisa watawaasada dhankii kalena waxaa ka booday banuu bakrin qabiilkaas iyagaa heshiiska jabintiisa sabab u noqon doona faqaaluu waxay yidhaahdeen naxnu annaga reer banuu bakarana fii caqdi qurayshin quraysh heshiiskeedaan ku jirna wacahdihin ballankooda wa anaka heshiiskii la qoray wey adiga maxameda tarjicun waad naga noqon canaa xagganaga caamaka sanadkaaga haadaa midka kana falaa tadkhuluu geli maysid calaynaa korkanaga maka geli maysid wa annahu arrinkaynu ku heshiinay waxa wey idaa kaana hadduu noqdo caamun qaabil sanadka soo socda kharajnaa annaga quraysha kaaga baxayna anka xaggaaga makaan kuu banaynaynaa tadkhuluha adigaa galaya biasxaabika oo ciidamadaada wata fa aqamta biha waxaad dhex joogaysaa salaasan saddex beri macaka waxaa kula jirayood qaadani salaaxu raakibi nin gaadiid fuula hubkuu qaato wey oo leeftiiyo warmaha ma rabno laakiin seef galkeedii ku jirta waxba kama qabno silaaxu raakib gaadiid nin fuula hubkuu qaato unbaa soo qaadan asuyuufu seefyaalku filqira galkooday ku dhex jirayaan laa tadkhuluha maka la soo geli maysid bikayrihaa seef mee wax kale oo warmiya bilaabu soo qaadan maysidu waxaa ka qayb galay calal wasiiqa warqadii la qoray korkeeda cadadun tiro min almuslimiina kamida iyo wa aakharu tiro kale min almushrikiin gaalada kamida wa asbaxad waxayna noqotay saariyata almafcuul mid lagu socday noqotay warqadii dhammaatay waa la saxiixay heshiiskiina waa dhammaaday iyadoo heshiiskii dhammaaday laakiin weli odagii aan la sagootinin sidii laysu gara fadhiyo wiil odagu dhalay suhayl ibni camar ninkan qureesh ka socday ninmuu dhalo nin weyna abujandal la yidhaah oo intuu nabiga rumeeyey la qabilay ba harkii soo goostay isagoo harkii la boodboodayay ayuu kusoo dhexdhacay marun baa la wada arkay meel gaaban odagii dhalay baa ugu horreeyey oo intuu qabsaday xariggiisii wejiga ka tumay yaa yihi heshiiskiina waa noo dhammaaday kolkuu heshiiska dhammaaday kadib buu yimid waa la celinayaa kan nabigana wuxuu yihi waxba kama qabo kiiba cabaadoo yihi see lii celinaya soo dhibka igu yaallaa ma arkaysaan islaamnimadii baa layga fidnaynaya yaa rasuulallahi maxaa lii celinay markaasaa nabigu yihi warri marka waa la heshiinay ballankana jabin mayno allaa faraj kuu furaya ord odagaa bahara abujandal abujandal ninka la yidhaah maa yastasriku qaylinaya maa zaalad kama zuulin alwasiiqatu warqadii la kala qortay lam yajifa xibruha inqaaseedii weli ma angegin xataa jaa ilaa uu yimid abu jandal ninkan la yihaah ahna ibnu safiir ninkan safiirkaa wiilkiisii wey almushriki gaalka ah markaas suhayl ibnu camara yarsufu isagoo hangoolaynaya oo boodboodaya fi lxadiidi bir lagu xiray haariban cararay min almushrikiin gaaladii ka soo cararay faqaama ilayhi waxaa u joogsaday abuuhu aabbihii suhayl ayaa ka hortegey fadarabahu wiilkii buu garaacay adooga fii wajhi wejiguu ka garaacay faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed qad tamat ilqadiya heshiiskii waa noo dhammaaday beynii aniga iyo wa beynaka adiga qabla an yajii'a haadaa intuusan wiilkaygaa noo imaanin baa heshiisku dhammaaday idan heshiiskii baa shaqaynayow intaan la heshin hadduu iman lahaa amba ma weydiiyow qaala markaasaa nebigu yidhi sadaqta waa runta fa wuxuu guda yantahiruhu inuu wiilkii guulguulayo wayajuruhu uu jiidayo liyarudahu inuu wiilka naqo ilaa qurayshin uu quraysh u naqo wajacala abuu jandal wiilkiina wuxuu guda galay yasriq inuu qaylinayo biclaa sawtihi codkiisa kan ugu dherar badan oo uu leeyahay yaa macshara almuslimiin muslimiinta jamaacadeediiyey auraddu ma laynaqaya ila almushrikiin gaaladii aan ka soo baxsaday miyaa la ii naqaya ka yaftinuuni inay ibaleeyaano fii diini diintayda faktama waxaa murgay bishimaha cunay lidaalika qayladii wiilka almuslimu muslimiintii awalna sulaxa ku ciilqabtay ayaa haddana ciilkoodii sii batay wa karibuu waa shidoobeen wasaadahum wiilkaa celintii la celiyey wuxuu muslimiinta u kordhiyey asantiiraanyo iyo waxusnan uur xumo faqaala arasuulu rasuulkii wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa adaa jandal isbir dulqaado waxtasib ajri malayso fa ina allaha eebbaweyne yaa ilin waa yeeli doonaa laka adiga iyo weliman dadka macaka kula jira min almustadcafiin dadkiina la dhibaya kamida farajan meelaad ka baxdaan iyo wamakhrajan farij baa alla idiin furi doonaa wamakhrajan meelaad ka baxdaan ee sabar inaa annaga caqadna waa gunudnay baynanaa annaga iyo wa baynahum quraysh sulxan nabad baan gunudnay wa acdaynaahum daar iyo ballan baanu ku siinay calaa daalika nabada wa acduuna iyana waana siiyeen cahdullah ballan eebe wainaa annaga laa naqdiru dhakri mayno bihim iyaga iska noqow ayib cumraa laga soo qaatay madiina almunawara inaan maka la laga noqdo sulxii baa ku dhamaaday kolkaasoo in la taxalula ma oo horta cumradii laga xalaal noqdo ataxalulu xalaal noqosha dhibaato labaad baa bilaabatay min alxiraab xarmashadii la watay laga xalaal noqdo walamaa goortii faraqa alxabiibu uu nabiga ka baxay sala allahu calayhi wasalama min amri lmusaalaxa nabadda arrinkeedii haddii uu dhameeyey oo wakaana uuna ahaa min bunuudi wasiiqati sulxi nabadda warqadeeda qodobyaalkeeda waxaa ka mid ahaa an yacuuda muxamadun inuu noqdo rasuulullah alle rasuulkiisa ah iyo wa asxaabuhu inay noqdaanu ila almadiina ay u noqdaan calaa an yactamiruu inay soo cumraystaan min alcaami alqaabil sanadka soo socda wa min huna goorta halka arrintu maraysa amara annaasa amara wuxuu nabiga faray annaasa dadkii la jiray bitaxalluli in la xalaal noqdo min alxiraam xarmashadii laga xalaal noqdo liyacuuduu inay noqdaan ila almadiina madiina u noqdaan fakabura arrinkaas waa weynaaday calayhim asxaabta korkooda wuu ku weynaaday daalika xalaal noqoshadii walam yafcaluu ma ayan yeelin fadakhala nabigoo kulul ayaa u galay calaa ummi salama radia allahu canha ilaa raalliha ka noqdo qof caqli badan bay ahay buu nabiga u galay faqaalat lahu waxay ku tihi maxaa kaa careeyey waad kulushahay kolkaasuu yidhi wakayfa laa see baanan u xaroonin waqad amartu walaa utaac amar baa bixiye warkaygiina lama yeelayo halla xalaal noqdaan idhi lamana xalaal noqonayo see baanan u kululaanin wadaadii baa talisay waxay tihi waxaad yeeli qawlka iyo ficilka ficilkaa sii darane qof danba ha la hadlin orod mindi qaadoo timaha iska xir waxaad hadiye wadana gawrac intaadan dhammaynin bay bilaabayaan iyagana kolkaa ficlan samee bay tihi faqaalat lahu waxay rasuulka u tidhi inxar gawrac hadyaka waxaad hadyo waday gawrac fataxallal adiga xalaal noqo fasawfa yafcalu waa yeeli doonaan maa tafcalu waxaad yeesho wa kaanat umu salama waxay ahayd radia allahu canha eebba raalliha ka noqdee sadiidata ara'yi mid caqli toosan fanaxara nabiyu waa uu gowracay sala allahu calayhi wasalama hadyahu hadyaduu waduu gowracay waxalaqa wuxuu xiiray kaasaw madaxiisii wataxalala nabigiibaa xalaal noqday min ixraamihi xarmashadiisii buu ka xalaal noqday famaa in ra'aahu inay nabiga arkeen maahayn asxaabuhu asxaabtiisii xataa facaluu ilaa ay yeeleen sidii uu nabiga yeelay faxalaqa bacdun qaarkood waa xiiray waqasara bacdun qaartintuu gaabiyey faqaala sala allahu calayhi wasalama alle rasuulkii wuxuu yidhi yarxamullaahu eebbaha u naxariiso almuxalliqiin dadka tinta xiira oo jariddu xoogaa diidan yahay qaaluu waxay yidhahdeen waalmuqasiriin kuwa timaha jarana ku dar ducada ilaan qur-aankii baa muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin yidhi yaa rasuulallah alla rasuulkiisiyo qaala wuxuu yidhi yarxamu allahu almuxalliqiin markii labaad inta xiirata allaha u naxariisato markaasay qaaluu yidhaahdeen waalmuqasiriin yaa rasuulallah kuwa jarana ku dar markii saddexaad kuma darin qaala wuxuu yidhi yarxamu allahu almuxalliqiin allah u naxariisto kuwa tinta xiira wafir raabica markii afraad buu qaala yidhi waalmuqasiriin kuwa jarana allah u naxariisto wayas'aluunahu kolkaasay weydiiyeen qaa'iliin iyagoo yidhi lima daharta tarxiim maxaad naxariistii aada ugu ducaynaysa muxalliqiinta lilmuxalliqiin keliya maxaad korkooda uga badisay ay qawaytahu maxaad ugu xoojisay duuna almuqasiriin kuwa jara kolkaasuu qaala nabiga yihi lam yashukuu muxalliqiinta wayan shakinin ee markaan idhaah la xalaal noqdaba waa xirteen waqafala laabayey rasuulullah alle rasuulkii sala allahu calayhi wasalama caa'idan isagoo rasuulka u noqday ila almadiina madiinuu u noqday maca asxaabihi raggiisii isagoo wata wa masiirihi socodka nabiga dhexdhexaadiisa uu ka noqday xudaybiya madiina uu noqdees jidka kusii jiro ayaa nasalad waxaa degtay calayhi nabiga korkiisa suuratu lfatxi inaa fataxna laka fatxa mubiina ayaa degtay hal habeen bay soo degtay waaga markuu beriya asxaabta u sheegay laqad unzilat calaya layla xalay waxaa la igu axabu ilaya mima طalacat calayhi shamsu inaa fataxnaa laka fatxa mubiina dunida waxaa ku nool oo dhan ay qoraxi u soo baxdo suuradan ka jeclahay baa xalay laygu dejiyey kolkaa xudaybiya wixii ka dhacay iyo khaybar ilaa cumradii dambe intaasay qaadaan dhigtay suuradda wa asnaa'a masiirihii suubanaha socodkiisii dhexdhexaadiisii ayaa nasalad waxaa degtay calayhi suubanaha korkii suuratu lfatxi ayaa ku soo degtay ahaydna inaa anaga eebaa afatacnaa furnay laka adiga rasuulkaa fatxan furis mubiinan cad ilaa aakhiri suura ayaa degtay waqad ishtamalad suuratu lfatxi waxay gudaha ku wadataa calaa julli axdaafi ghaswati alxudaybiy xudaydiya duulaankeedii dhacdadii dhacday badankeed ayaa suuradda dhexdeeda laga helaya mimaa kii kamida ah tama dhammaystirmay fiiha ghaswada xudaybiya dhexdeeda wixii dhammaystirmoo dhan ayaa suuradda gudaheeda lagu xusay iyo wamaa laxiqa wixii haleelay bihaa ghaswada ahna min fatxi khaybar khaybar furisteedii sanada sabcin baa la furi doonaa iyo wa fawzi lmu'miniin mu'miniintii inay ku guulaysteen bikhanaa'imi khaybar khaybar gebagabadeedii inay ku guulaysteen waalbishaara bishaaro bicumrati alqadaa cumradii dambe ee tii hore lagu guday baa laysugu bishaareeyey iyo wa tamaamuha inay dhammaystirmi doonto oo latadkhuluna almasjida alxaraam in shaa allah aaminiin muxalliqiina ru'uusakum wa muqasiriin kolkaa walbishaara isugu bishaaray bicumrati alqadaa cumradii tii ku xigtay ee cumratulqadaa loo bixiyey laysugu bishaareeyey iyo wa inay dhammaystirmi doonto cala alwajhi si korkeed ku dhammaystirmi doonto alakmal ee kaamilnimada badna bacda caamin waaxidin sanad ka gadaal min tilka alayaam maalmaha laga bilaabo wabidaalika sidaasaa sadaqa allaahu uu eebba u rumeeyey rasuulahu rasuulkiisa ru'yaahu ru'yadii uu ku riyooday ayuu u rumeeyey almubasharatu lahu loogu bishaareeyey nabiga welilmu'mini oo markay madiine ka soo kacayeen baa rasuulku yidhi waxaan ku riyooday inagoo nabadgelyo ku gallay xaramka oo timaan xiranayn markii dambe laga noqdayna waa la weydiiye oo waxaa la yidhi riyadaadii awal maanaa muddo idiin qabtay buu yidhi oo idhi maantay noqonaysa riyadii waa jirtaa wabidaalika sadaqa allahu ebe waa u rumeeyey rasuulahu wuxuu u rumeeyey ru'yaahu ru'yadii nabiga almubasharatu lahu nabiga loogu bishaareeyey welilmu'miniin mu'miniinta waxaa loogu bishaareeyey bidukhuulihim iyaga gelidooda makata ay geli doonaan aaminiin iyagoo badbaado qabo hayra khaa'ifiin cabsi aan ku jirin inay tegi doonaanna siibaa xaqiiqowday